subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka falqaynta wararka wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h waa subaxnimo arbaca taariikhdana ay ku beegan tahay afariy labaatanka bisha koowaad labada kun afariy labaatanka qodobada saaka barnaamijka ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah warar dheeraad dheeraada ayaa ka soo baxaya dagaal xoogan oo saaka ka dhacay deegaanka caad ee koonfurta gobolka mudug oo u dhexeeyey maleeshiyada kooxda al-shabaab iyo ciidamada militariga soomaaliya sidoo kale dawladda war ayay ka soo saartay dagaalkaasi wararkii ugu dambeeyey xaaladda gobolka ayaan idiin soo gudbin doonaa sidoo kale baarlamaanka soomaaliya maanta waxa ay markaasi meelmaranayaan habraaca wax loogu bedelayo dastuurka kumeelgaarka ee dalka iyadoona arrintaasi uu muran xoogan ka taagan yahay xarunta baarlamaanka waxaa la sheegayaa in ciidamo dheeraada la geeyey sidoo kale waa idiin soo gudbin doonaa xaaladda ee baarlamaanka saake ka jirta qodobadaasi wixii nagu soo kordhay xubintii kalamaan ayaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan waa mar kale iyo falqaynta wararka dhulkaan bahnay dadis aaminaa noo qolay isku uudambaa noo qolay isku aabba'a noo qolay waxaa dhulkaan fahamnay dhafis aaminaa noo qonays ku uursanbaa noo qonays ku aabba'aa noo qonay islam soocan baan ahay ebow allahayo adiguna nag

ayuu maqalay abaartii hadhooraynaye durba aynigeen raxnaye asaakin barbaan daafnay heestaasi waxay daahfur u ahayd barnaamijka falqeynta wararka oo subaxba aad ka dhegeysataan idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho baarlamaanka soomaaliya labadiisa aqal maanta waxa ay ku balansan yihiin xarunta villa hargeysa ee markaasi ay doonayaan in ay ku meel mariyaan habraaca wax kabedelka loogu sameynayo dastuurka kumeel gaarka ee dalka arrintaani muran xoogan ayaa ka taagan waxaana magaalada muqdisho shalay ilaa xalay ka dhacay shirar ee gooni-gooni ah oo markaasi lagu soo horjeedo in baarlamaanka ay wax kabedel ku sameeyaan dastuurka dalka xildhibaano ka tirsan baarlamaanka labada aqal ee soomaaliya oo markaasi arrintan kasoo horjeeda ayaa magaalada muqdisho kulan ku yeeshay waxayna sheegeen in marnaba ay suurtagal ahayn in xilligan dalka la geliyo qallaase siyaasadeed islamarkaana arrintaani dib loo dhigo halka ay jiraan xildhibaano si weyn u taageersan in wax kabedelka dastuurka lagu sameeyo baarlamaanka saaki ciidamo dheeraad ah oo la sheegay inay yihiin kuwa nabad sugudaala waxaa ayaa la geeyey waxaana la sheegay sidoo kale in saxaafadii ee markaasi fariinta loo diri jiray inay baarlamaanka soo xaadiran aan saaki wax fariina loo dirin isla markaana lagu wargeliyey inaysan baarlamaanka imaanin arrimahani dhan ayaa waxa ay markaasi salka ku hayaan muranka ka taagan wax kabeddelka dastuurka wariyeene xasan maxamed aweys ayaa stuudiyaha igula sugan oo markaasi arrintaani si weyn ula socday xasan soo dhowo saaki xaaladda baarlamaanka waxaa la sheegay in ay tahay mid cakiran bal markaad fiirisid saaki makula tahay in uu hirgeli karo go-aanka guddoonka baarlamaanka waad mahadsan tahay farxaano labada gole ee baarlamaanka federaalk soomaaliya waxa ay maanta qorsheynayaan in ay ka fadhiisaan aqrinta saddexaad ee habraacan ansixinta wax ka bedelka dastuurka arintan ayaa waxaa ka dhashay falcelino kala duwan oo ka imaanaya siyaasiyiinta soomaaliya oo qaarkood ay aaminsan yihiin in hadda aan loo baahneyn in laga doodo wax kala qaybsanaan abuuraya waxaanu wararka ku helaynaa oo na soo gaaraya xilligan in warbaahinta aysan qayb ka noqon doonin kuwa maanta soo tubiya fadhiga baarlamaanka oo ay labada gol ay yeelanayaan maadaama aysan helin fariimihii hore loogu diri jiray markii labada golo ay si wada jira ah ay u shirayaan amaba fadhiyada kale ee baarlamaanka yeelanayaan sidoo kale waxaanu helaynaa warar sheegaya in si aada loogu xoojiyey ciidamo badan oo kuwa sirdoonka niisa ah oo la geeyay villa hargeysa maadaama kulanka uu yahay mid aada u xasaasi ah qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya sida aad sheegtayba shalay ilaa iyo xalay waxa ay wadeen kulamo ay ku diidan yihiin qorshe ay sheegeen in lagu doonayo in labada gole ee baarlamaanka ay ku ansixiyaan wax ka beddelka dastuurka xildhibaanada qaarkood oo arrintaasi ka shiray ayaa uga digay madaxda dowladda federaalka in xilligaani ay qaadaan tallaabooyin aan loo baahnayn haddii aynu fiirino hadaladii ay kadib shirarkoodii waxaa ka mid ahaa kulanka labada aqal ee loo balamay waxa aan ku baaqeyna ay yidhaahdeen inaan dalka loo horseedin kala qaybintiisa maadaama shacabka ay hadda ay meel uga soo wada jeedaan qadiyadda iyo difaaca dalka looma baahna in dastuurka wax kabedel lagu sameeyo waqtigan oo dalka meel xasaasiya uu marayo wax walba oo caqabad ah oo dalka ku yimaadeen mas-uuliyaddiisu ay qaadi doonto madaxda dowladda federaalka soomaaliya shirarkan ilaa xalay ayay soo gaareen waxaan ogsoonnahay in madax hore oo ay ka mid yihiin madaxweynihii hore dowladdii kumeel gaarka sheekh shariif sheekh axmed madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ra-iisul wasaarihii hore ee dalka xasan cali khayre iyo cumar cabdirashiidba in ay siyaada ah ay ugu hor yimaadeen ayayna ugu baaqeen xildhibaanada labada gole ee aqalka baarlamaanka in aysan eh, ku kadsoomin meelmarinta eh, habraacan maanta la horgeyn doono eh, aqalka villa hargeysa xasan xubnaha mucaaradka ee arrintan kasoo horjeeda iyaga maxay ku doodayaan markaad fiirisid hadalladooda iyo shirarkooda maxaa ay ku doodayaan in dastuurka ku-meel kumeelgaarka ah in muddo ah dalka ee markaasi qabyo ka ahaa in la meelmariyo iyaga maxaa oo caqabad ah oo ay sheegayaan oo taagan waad mahadsan tahay bishii may ee sanadkii hore golaha wadatashiga qaran oo ka kooban madaxda dowladda federaalk iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa ku heshiiyey in wax kabedel lagu sameeyo qodobo waaweyn oo ku jira dastuurka meelgaarka ee taabanaya qaabdhismeedka dowladda iyo nidaamka xisbiyada madaxda golaha wadatashiga qaran oo uu ka maqnaa saciid dani ayaa sheegay in ay isku afgarteen in meesha laga saaro jagada ra-iisul wasaaraha loona guuro nidaam madaxtooye oo ah in dalka uu yeesho madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen xildhibaanada mucaaradku waxa ay ku doodayaan in xilligaani soomaaliya aysan diyaar u ahayn nidaamkaasi loona baahan yahay in si wada jir ah oo aan loo kala maqnayn in loogu heshiiyo waxyaabaha ay taabanayaan waxaa ka mid ah in marka hore dastuurka qabyadiisii la dhammaystiro sidoo kale puntland oo hadda heshiiskaasi ka maqnayd in dib loo soo celiyo wadatashi ballaaran howlahani la geliyo xilliganana waxaay sheegayaan in dalka diyaar uusan uu ahaynba in arrimada suura uu ka hadlo maadaama qadiyadii ee somalilan iyo sidoo kale etoobiya heshiiskii badda ay saxiixdeen ay taagan tahay tanna looguma sii dari karo ayaa laleeyahay wadciga siyaasadeed ee soomaaliya wararka waxay sheegayaan in xildhibaano ee markaasi ka qeybgali rabay xataa calaamisaarka madaxweynaha puntland siciid deni dib loogu soo celiyay magaalada muqdisho maalintii shalahayd si ay arrintan ugu soo horjeestaan dhanka xukuumadda markaad fiirisid xildhibaano aada u tiro badan ayaa arrintan riixaya markaad labada dhinac isku fiirisid go-aanka guddoonka iyadoo la ogyahay dhowr mar arrintan in baarlamaanka buuq uu ka dhaliyay isla markaana xataa doodii eh, ku saabsanayd ajendahan ay suurto geli weyday saakii ku hirgeli kara go-aankan miya waad mahadsan tahay saaka wax weliba waa la filan karaa oo xildhibaanadu waxa ay sheegayeen in ay siyaada ay u xaadiri doonaan si ay uga hor yimaadaan horyimaadaan ajendaha shirka ee maanta ay guddooyinku gacanta ay ku hayaan kaliya keliya xildhibaanadu ma ahan e, iyagu qaarkood doonaya in la saxiixo amaba la meel mariyo habraacan balse madaxweynaha soomaaliya ayaan xusi karnaa intan iyo markii shirkii golaha wadatashiga bayaanka ka soo baxay oo isagu hormuud u ahaa in la meel mariyo wax kabedelka nidaamka dastuurka madaxweyne xasan sheikh oo tan iyo markii la saxiixay heshiiskaasi wax kabedelka dastuurka u ololeynayay sidii qodobada uu baarlamaanka wax uga bedeli lahaa waxaa hadaladiisa ka mid ahaa ee dalku madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen ayuu yeelanayaa dalku laba xisbi ayaa siyaasadiisa loogu tartamayaa dalka waxa uu yeelanayaa doorasho matalaad dhammaystiran oo dalka oo dhanna waa hal deegaan doorasho ayuu yidhi madaxweyne xasan sheekh waxaa hadaladiisii sidoo kale ka mid ah inuu sheegay inay sidaas ay u sameeyeen laba ujeedo waa midda koowaadee in dadka laga ilaaliyo wax kasta oo ay ku kala qaybsami karaan iyo in lagu dhiirado wax kasta oo horay uga dhaqaajin kara wadanka halka uu maanta uu taagan yahay kaasina uu ahaa wariyeena xasan maxamed aweys oo markaasi ugala soon isla markaana wax ka weydiinayay muranka xoogan ee saaki ee ka taagan baarlamaanka soomaaliya oo uu markaasi murankaasi salka ku hayo wax ka kabedelka dastuurka dalka wali waxaad degeysanaysaan barnaamijka falqeynta wararka weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka falaqaynta wararka deegaanka caad oo saakii aroortii uu ka dhacay dagaal aada u xoogan ayaa waxay wararka sheegayaan in ciidamada dowladda ee weerarkii lagu soo qaaday ay iska caabiyeen islamarkaana xaalada deegaanka haatan ay tahay mid degan iyadoona wararka ay sheegayaan in khasaare xoogan uu ka dhashay dagaalkii deegaanka caad ka dhacay saraakiisha ciidamada dowladda ayaa sheegay in jab xoogan ay gaarsiiyeen maleeshiyada kooxda al-shabaab ee weerarka ku qaaday deegaanka dowladda soomaaliya qoraal soo baxayn waxay sheegtay in deegaankaasi saakii al-shabaab ay weerar ku qaadeen laakiin ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka garabsanaya ay iska caabiyeen wuxuu warar kusoo kordho wararkeen iyo barnaamijyada dambe ayaad ku dhegeysan doontaan dhegeystayaal gabagabada barnaamijka ayaad la soo gaarin waxaad kusoo dhawaataan xubinta kalamaan halkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato hala boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan waan kalamaanay waxaa la yidhi eh. waliilagu ma soo helo eh. waxaad samu ku weyde waxaad ka tagtay eh. kugu wiirsan maa walaalkay rumaado wadadeen maraawar bashiirow adiguna waxaad ka tagtay wariyey wayo ahey wuu wareersanye muxuu soo wataa aryadhaha bilaashaad madaxweyne muuse biixi ugu dhiga hadlaysiin doorashadan in dib loo dhigaa waa iska caddahay minow rabana waa iska dhaafaaba mugga idinkoon qaylan waxaad dhammaantiin ka tag darteed haweenna ka maqle maba oga waan wallaweyna waxa buuqiya xasra dalkiinna ka socda dad badan baa wada laakiin annaga mujaahidkii baa nahandaraabay markaa doorasho in laga rababa ma oga wareer jabuutiyo yaabay hadda ka hor waxay dhaheen wadaadkeennii aryaadhaha kale maanay wax isweydiine ma xume maanta ma muusa bixiyey mahaan arkayno u mare mantaama muuse bixiyey mahaan arkaynaa u mare war madaxweyne muuse biixi ayaantan waxaa lagu haystay dhulka waabi axmed u saxiixaye haddana ma doorashadii doorashadiiu diidaa la yidhi war nin doorasho iyo tartan ogol eh. oo dalka in lala leeyaha oga keligii go'aan ma gaaro war hadda keligiis go'aan ma gaarin golaha guurtiduu celiyaa lagu yidhi war golaha guurtigu wixii muuse biixi rabo waa kuwii ogolaa jiray eh. saw xaaji saleymaan ma joogo maxaa dhacay waan walaweynayna garan maysaane xaaji saleymaan haddar ka hor watuu yidhi eh. abiyow in adeero farmaajaha noo keenin warwaaqlow haddar muxuu uu dhihi waaye abiiyow in adeeru dhulkeenna iyo baddeenna noo dhaaf aryaadhaha war ma haysiina muuse dhulkan lagu eedayhaya ma bixine madaxweyne farmaajo hadda ka hor bixiyey laakiin muuse saxiixa dambe u leeyahay muggi horena arrinta walaxow ka ogaayaa la yidhi war kalemaanay wou wareersanye muxuu soo wataa waaryareen dhegihii allawaaniya wedhaka maqle maba oga waxa war maandhaweed musharaxa xisbiga wadani cira wuxuu yidhi doorashada somalilan cidis baaraw dhigankadhaa ma jidho war bashiirow cira ma jidha ma dhihinaiskoobi warkaa war kalemaanay war mahisaane geedda soomaali la yidhaahdo kalama roona meel ufiyowna ma lahan muuse biixi waa kaa ku qataaran somalilan madaxweyne xasan shiikhna waxaa la yidhi rakaabkiisaa ku qataaran sababtoo ah qaar waxaa la yidhi dhulkii ay ku mashquuleen qaarna waxaa la yidhi ciidankii madaxda looga dhigay war kama hayaan oo ayagaa isdilaya maamul goboleedyadiina waad ogtihiin oo qaara etoobiya kala dhuumanayaa qaarna beelihiay isku dirayaanoo aana qabiil baa laysku dilayaa waxaasoo dhibaataa dhinac dhinacu ka eeganaya itoobiyaoo dhulka rabtana dhinacay ka fiirsanaysaa dadka qaarna waxayba leeyihiin odagu waa dadaalayaa laakiin far keliya fool ma dhaqdo warwaasaho hore waxaa loo yidhi gacantii nin lihigoynayaa waa gomudan nin walaalkii geedugu jiraa geesi noqon waa warwali kaalaarey galandireejelka ganuuniyow hortiya maka guulaysida korta aryadhaha low naxariista abwaandhoodanba hadda ka hor waxauu yidhi walaalkii doondoonayaa dhuuma kari waay warar xamarku waxay dhahaan lama iyaaka dhexdooda nacbudu ah ku jirtaa wali kaaleerey hundurmiya hajeedow dhatiyo hamaansiga jara war waxaa la yidhi laba sudan dhexdooda min qalfiima ku jirta war mahmaayadaasoo abdhayduhu waxay leedahay laba walaal dhexdooda etoobiya ku jirtaa warnimayow anugu waxaan la yaabay madaxdii hore dastuurkan ay ka hadlayaan maxaa ka quseeya sababtoo ah dastuurkan warkiisu toban sana ka badan ayuu socday intaas waa laga wada hadlayaa waa laga tashanayaa ayaa lagu hayey malaayiin dollaroo lacaguhuna waa ku baxday adduunyadana waa lagu wareershay welina waxay ku hayaan ha laga wada tashado looma dhammee war nin dood dastuurka ku saabsan falanqaynaya waxa uu yidhi siyaasiyiinta xildoonkah dastuurka in la dhammaystira ma rabaan sababtoo ah beri markay soo sharaxayaan ayay khudbadaha ku darsan lahayn dastuurkana waan dhammaystirayaa markayaan laga kala qabyaynin khudbadahooda war iyo toban sano musharaxiinta mid kastaa wuxuu ku doodayay inuu dastuurka dhammaystiri doonee weligeed ma layska wadayaa warba kalemaana waa wareersantihiin warramayne wadaad hadlayay wuxuu yidhi dadka waxaan hanuun uga warramay wax iga yeelaanba nimanka kursigu waalayaan waanin kari waaye warabwanguuro tvii qaranka kuuriyada waqooyi ka hadlayaba waxa uu yidhi doorashada soo soctee soomaaliya waxaan la yaabanahay sidii laysu sharrixi doono iyadoon la odhan karin shabaabaan dalka ka xoraynaya dastuurka baan dhammaystiraya diincafintaan ka shaqaynaya federaalkan daadejinaya war cunuqabatayn tuubkaad ka tagtay waananba waxaan maqli jiray waanadu ma deeqdo dadna way culuubeen iyo quuranbay wadaadadi ku daalendhewarana waaqlo waxaan maqli jiray dhegihii allawaaniya weedha maqle maba oga waxaubow hadda odaygu ma keligiisbu dadaalahayaa war sawtii hore loo yidhi baadida nin baa kula daydaedaalna kaa badane oon doonahayn inaad heshana daa'im abidkaaye dadkuna moodi duul wada socdoon wax u dahsoonayn dalle ma laha aaqira haddii loo kitaabdayo war hadda madaxweyne xasan shiikh ma keligiisoo shabaab la diriiraa ma keligiibu etoobiya dalka ka difaaca ma keligiisba wax alla wixii hawl dawladda u tiil qabtaa war xasan shii keligii talis maahan ha dambaabin war waa keligii talis laguma warana waxaa lagu yidhi wixii hawl dalka taalle korka ka kordhay oo wuxuu tareenka saartoo dhani maxash bay ahaayeen warma waxaan maqli jiray carradu waada ulo u laqaata ma leh aryaadhaha waxaa la yidhi farkaaliya ma dhaqda fool qofkii faayowna waa fahma farkaliya ma dhaqda fool qofkii faayowna waa fahma warwalii kaa leeray dadab isla daamisa meel lagadeersiye lankoshalay soobilentay dirig ma koro warkalamaanee waxaa kaloo la yidhi isbahaysi guud baa nafluhu bilic ku yeeshaaye qof waliya dhanku buuxiya la ysku beegaay midkaa tiisa boganaysa waa laga korboodaaye adoo hiilbidaaye ileen dib u baxaysaaye barbarkay doqoni kaa xigtaa kugu bannaanaa doday kaa jirtaabay dhaxani kaa dishaay madadba doqone doqone debkaabe yadheegi jari waxaan la yaabay soomaalida qaar doorasho isku haysto qaar dastuur isku haystaan qaar qabyaalad isku dilayaan qaar dhul kala boobayaan cadowgooduna dhinac kasta ka fadhiyo oo weliba uu daawanayo waxa ay falayaan kuna faraxsan yahay ilaa shaqadiisii bay u hayaan dhagihi allawaaniya weedha kaa maqlay maba oga waxaa warkalamaana waxaa kaloo la yidhi cadow aan qarsoonayn daduu wada qisaasaayo oo qabyaalad isku sii dilaa oo wax qaab darane dhulku waa idin qaada dhahdaa haddaad igu qancaysaane eh. haddaad qoorya xero leedihiin qayrku wada jooga qaadha qalabka dhulkiinna u qaadha eh. waa qodaale dhammaan eh. ka wada qaybgala warkalamaanay war ma haysiine waxaa kulmay saddexda taliya ee nabad sugidda iyo booliiska waxayna ku tashteenaa la yidhi sidii soomaaliya cir dhul iyo bad loo difaaci lahaayeen bowtaas ma ka dhabbaamsuariyoonayaa nin nawaan walla taliyaasha shiray nuxtaanima ma ku jiray oo horta etoobiyaan ku maga soo laabtay warwaaqlow saqadhi dabagala ma joogan shirka war taliyaha nabadsugidda somalilan eeyihii tababarnaay ou keenay xaggay ku dambeeyeen warbow sirdoonka leexsanee somalilan haddayna muse bixi baa xakuma adeer qaranka somalilan ciddii faragelisaa saqda dhexaa guriga lagala baxaa war taliyayaasha shiray taliya shibma ka mid ahaa oo kaali taliya laandheera shub maylinku tabi war madowkaasi madagaal buu aadi karaa buu hayaa war taliya shub mar hore wuxuu yidhi xaggeenna maxaa shabaabka loogu soo wadaa halkaa iyo meeshay ka yimideen maa loo wado war madaxweyne lafta garan wuxuu yidhi warka kuwa naga soo jeedaa ugu xaasisan warbawa kuwaasha ma kala roona war lafta gareen hal maroo la fiiriyaa ku filan oo idin yidhi lafta gareenkulaha lafta nagaa ah ka dambaysay war kalamaanay waa falantiina soomaalidu intay dood iyo khilaaf ku jirto dalkoodii waa baylah aryaanaha mahaas mugay marayso samigay cabdulana wuxuu yidhi ow haddaan cabsiyu ka ceelayn ceeldeena qof kasta caabe haddaan cabsiyu ka ceelayn ceeldeena qof kasta caabe fariimahaasi xubintii kalamaan kasii horreysay waxay gebagabo u hayaan barnaamijka falanqaynta wararka anigoo farxaan maxamed xuseen ayaa halkaa in kala socodsiinayay shariif sheerka in uu farsameynayey nabadgelyo